أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير خير أم من أسس بنيانه على شفا على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين حسن علي ورسموه هداد قرن ويدو جاهل كنقطي إمي كبراء ودبها وقل نقن ha ugu noqon laakiin qolada ugu yara macquulsan hadda ugu munaasibsan waa jamacat اlictisaam bilkitaabi wasunna war xaggeed ka silan tahay bay leen xasan caliyow xaggee wax kaa sii yihiin يا عمي يا صم بلا آذان ictisaamku waa ahlulbidac waa khuraafaadlayaal waa ahluljahli waddalaal إني لأبغضكم وأبغض حزبكم بغضا أقل قليله أضغاني cilmaaniyiinta iyo mulxidiintu waa nidaamsan yihin cabdiraxmaan dheere miyaanu saaxiibkiin u dhigin beri hore muxaadaradii uu ku radiyey saaxiibu taswiir almaaniyiin bifatxi بفتح العين مرهروا عبد الرحمن دارو دقين ولكن قومي لا يتعلمون فليس بنافع ما نلت منها من الفاني إذا الباقي حرمت ولا تضحك مع السفهاء يوما فإنك سوف تبكي إن ضحكت بروحة فليسة مسجد كهود الله يلاحظه مد سبعان الله يلاحظه كقل خطبات معها بضن كنت نقعي ومد تاهي لكاسي shabaabka iyo ictisaamku waa uliyo jirkeede iyagaa dagaalada galo daadshay dhiig badaane soomaali iyagaa dilo danada dhigaye iyagaa nin doorkiyo ka guray culi madiineede iyagaa duqaytiyo caruur dumarka laynaya iyagaan danaba dhaafinoo dooxayo qalaye waxaa soo dunuubay galeen diinka dhigayaan wuxuu ammaanaya osaama tubnulaadan osaama mujaahid buu ahaa waaba laysku oynayaaba osaama fariid buu ahaa osaama sheekh buu ahaa boosaasa dirirtii dhacdiyo diririgtii yeedhay daryaankii hargaysiyo markuu qaraxu dulduulay sidii roob diraaceed ayuu datay hilibkiiye dabar gooxa suuqay dhegeen diilalyada joogta dugsigii banaadiree ardayda loo dabaaldegayey dubahay iyo qaraxii markii lagu daqiiqeeyey dad guraynta meydkii ayaa dooxu dhiig rogaye dawaqsanida xaalkii dhacay yaabtay duunidiiye waxaa soo dunuubay galeen diinka dhigayaane dadkan madaxoodi waa wada tufaax iyo wada cambalaf miidhan yaa dadkan kuntaga guray ku leeyihin dadkan yaa wada laaya meesha wada dhiig ka dhiga dumbuuqiyo rasaastaad sideedayni kari weyday degmahaad xuraysiyo maarag galaad diidiseene diinaad nusraysiyo maarag dogsi nabadeede darxumadaad islaamkii badiyo diifta waali haysa dakhaaradiiyaad gaadhsiisay baan daawa loo heline doqonima weeye bidcada dayi uu dhiga iyadoo surwaalkii khamiisku kala dheeryihiin waa shabcaane ayaaba laga soo lugaynaya halkaas ama gaari soo kaxaysanaya kiristeer baa lasoo kaxaysanaya hudaa laysku soo shubaya kitaab baynu akhriynaa walaale laba qof baa hor fadhiya ولم احلل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وان isma doorin gaalkaan diriyo daarta kii koraya dusha midabka soomaali baa diirka moodaa مصطفى أرب كيسو كقولي وها أنا لم أخذ بحر الخطايا كما قد خضته حتى غرقت ولم أشرب حمي أم دفر وأنت شربتها حتى سكرت هذا حاجة يسر لغوية مايو على ورسم لغوية هسكيني مايو إن على ورسم لغوية مايو أبدا cismaan hagan lagugu yeedhi maayo walam yashhalka canhu hawan mutaacun walaa dunyaa bizukhrufihaa futinta wuxuu igu yidhi aabi hadduu cismaan laangaraygu dhaa isdil waan isdilayaa buuhi kowbaan kaga siinaya walaa taxtaqir shay-an tasaakarta qadrahu fa ina xaqiiran qad yaduru wayanfacu marka ninka xisbiga haddaad ninkii salafiga ahayoo salaamin weydo dee wuu dhiman laakiin haddaad la dhuuqdo ood xabad roodhiya saybisto tira waan kugula dhuuqayaa intaad kala jabsato jabna waxaan kugula dhuuqaya adiga jabna salafiyiinta waad ku gu'i قاربا معاهد حزبين تيديان هل كان سلفين دروس سوى حاضرين أراك تحب عرسا ذات خدر أبت طلاقها الأكياس بت تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت اسم الله انقل وحى الله لي وحاك الصعود الصوماليا وبيتك دلعي أحمد عبد القدن وار ديديسي دي cabdilaahi gaab waa ardaydiisii xasan nuur waa ardaydiisii ibraahim afqaan waa ardaydiisii وحاسو دن سيا نغو سو سارين كار الله كردي فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وأفضل ثوبك الإحسان لكن نرى ثوب الإساءة قد لبست معلم با وحانو كوض الضوض نعس بالله انقاله قفكم اسقرحين كرا muslin iyo gaalba la isku qarxin karaa wuxuu yidhi culimmadu waa isku khilaafeen in la isqarxin in la isqarxin karin haye culimmada qaar waxay dhaheen waa la karaa culimmada qaar waxay la qarxin karo waxaan ku yidhi culimmada ahlu salafiyiinta ah sheekh ibnu baas ibnu cuthaymiin culimmadaasi waxay ka digeen isqarxinta culimmadaasi waxay ka digeen isqarxinta waxaanay ku sheegeen qatlu nafsi inay tay ka waran wuxuu ku leeyihi قرضاوي يا علي دنداوي يا رجع سوى بنيين وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد لما شهدت ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقت شيخ عبد الله البربراوي حفظه الله إن مو نقدي وكدي وكدي أو نقدي علنا أما ما يسون خيلك كنقدي مساجك كنقديه xisbiyiinta laf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 la fagurno muxaadaro lagu qabtay magaalada boorama waxaa muxaadarada galay nin layidhi waxaa la yidhaahdaa xasan cali warsame ninkaas oo kolley aan idiin soo rari doono qodobada ama khaladaadka uu galay markii aan eegay xaaladiisa waxaan isiri friid maaha waayo qofka friidkahi ah markuu af kale fura dareemaysa waxaan doonayaa inaan radiyo xasan cali warsame oo aanu ku naqdino qodobada aan muxaadaradaas ku arkay muxaadarada iyadoo dhammaystiran imay soo gaadhin nasiib waxay soo gaadhay shan daqiiqo iyo dhowr iyo soddon second shantaa daqiiqo iyo dhowr iyo soddonkaa sekan ayaynu insha allahu tacaala wixii abaatiil uu ku dhacay aynu ka jawaabi doonaa waxaynu raacin doonaa oo aynu heleeshiin doonaa aabbihii isaga ama odayga cali warsame ee isaguna ictisaamiga xisbigaa oo galay muxaadaro uu bixiyey xaqiiqatu dacwati salafiya kuna qabtay dalka kenya waxaanu caayay in fara badanna uu canjarafeeyey shaykhulislaam ibnu taymiya raximah اllah iyo ibnu اlqayim aljawsiya ashaykh moxamed ibn cabdilwahaab mid kasta waxaan rabaa inaan ku naqdiyo ama aan ku radiyo toban qodob oo uu galay inanka toban isagaan horraysiin doonaa odaygana tobano isagaan dambaysiin doonaa waayo odaygu wuu sii socdaa isaga waa lasii sii turanturinaya uun amaa inanka oo in fara badan isqaatay isla mooday inuu yahay qof cilmi leh ama wax fahansan xaqiiqada arrintuna ay tahay inuu yahay jaahil aan cilmi lahayn amaba garanaya in xaabaho isagu isku gubo ayaynu horraysii doonaa waxaana axaadiida rasuulku sal allahu caleh wasalam ay sheegaysaa dadka noocan oo kale markay yimaadaan inay tahy aakhiru zamanka waxaa abi hureyra uu rasuul ka wariyey calayh isalaatu wasalaam inuu rasuulku yidhi sayaatii cala annaasi sanawaatun khadaacaatun يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة قيل وما الرويبضة قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة حديث كإمام النسائي إمام وريي وسننتي سكسوا صاري شيخ الألباني رحمه الله وحد تلماني حديث صحيح ينهي صحيح الجامعة صدح كن لحبق وليكنتن وحى الرسول كوكورنمي عليه الصلاة والسلام dadka inuu iman doonaan sannado aad iyo aad u dhibaato badan sannadadaasoo rasuulku tilmaamay calayh salaatu wasalaam kii runta sheegaya in la beenaysan doono kii beenta sheegaya in la rumaysan doono kii aaminkahaana la odhan doono khaayin baa tahay kii khaayinkaana la aamini doono oo ay hadli doonaan ruwaybida saxaabadii waxay ku yidhahdeen rasuulka calayh salaatu wasalaam ruwaybidadu waa ayo wuxuu rasuulku ugu jawaabay sala allahu calayh wasalama waa nin liita oo ka hadlaya arrintii guud waa nin liita oo isku dayaya inuu sharaxo waa nin liita oo isku dayaya inuu lafaguro waa nin liita oo isku dayaya inuu saxo waa nin liita oo isku dayaya inuu hagaajiyo arrimihii muslimiinta isagoo isaguba liita cid kastoo kitaabka ilaaha iyo sunnaha rasuulka calayh salaatu wasalaam iyo ijmaacii salafka khilaaf aan loogu cudurdaarahayn sida ahlubidaca loola dhaqmaa loola dhaqmaya walow shakhsiyan bay aan loo tabdiicine wuxuu shaekhulislaam ibnu teymiya yidhi man khaalafa alkitaaba wasunnata wamaa ajmaca calayhi asalafu khilaafan laa yucdaru fiihi fahada yucaamalu bima yucaamalu bihi ahlu majmuuc fataawo mujaladka labaatanaad safxadda boqol iyo labiyo toddobaatan waxau sheekhu lislaam ibnu teymiya uu yidhi qof kastoo kitaabka iyo sunnaha khilaafa ijmaacii salafkahaana dilaaciyo khilaafa khilaaf aan loogu cudurdaarahayn fa haada yucaamalu kaas waxa lagula dhaqmayaa bimaa yucaamalu bihi ahlulbidac wixii lagula dhaqmaya ahlulbidac isaga lagula dhaqmaya walow yaan la tabdiicinbe waxaa kaloo yidhi ibnu cawn raximahullaah idaa halaba alhawa cala alqalbi istaxsana arajulu maa kaana yastaqbixu haddii qofka hawadu ay ka adkaato qalbigii wuxuu wanaajisanayaa ama qalbigii qof wuxuu wanaajisanayaa wixii uu shalay xumaysan jiray wixii shalay uu liidayey wixii shalay uu ka soo horjeeday wixii shalay uu la dagaalamayuu maanta qurxinaya oo uu saxaya oo uu wanaagu arkaya mas'alada muhimkii waxay tahay waxaa lay sheegay muddo inuu salafi noqday amba uu intisaabay sidaynu caddayn doonno inuu inxiraafay oo dariiqii salafka u khilaafay su-aal keliya isweydiinle su-aashaas waxay tahay waar ninka ina cali warsamo la idhaahdo xasan wuxuu naqdiyey nimo la idhaahdo adciya idinku ma adciya tihiin jawaabtu waxay tahay axmed ibnu sinaan alqataan wuxuu yidhi laysa fi dunya mubtadicun ilaa wahuwa yuuqid ahla alxadiid ma jira adduunyada qof bidco la yimid ilaa ahluxadiidkuu necab yahay caqiidatu salafi asxaabi alxadiid buu ku tilmaamay saabuni waxaynu leenahay ahlulbidca waxaa lagu yaqaanaa walow yan tabdiicin shaksi ahaan isaga eh oo jahli aan ugu cudurdaaro amaba aan idhaahdo martabada wax ku tabdiiciya man gaadhin oo isaga weli mubtadiciyaan ku sheegine ma jiro qof ahlulbidaca ka mid a ah oo adduunka dul jooga jamaacaadka sida jamaacat lictisaam jamaacat tabliiq jamaacat اlikhwaan jamaacat taxriir jamaacat saruuriya jamaacat lxadaadiya kulli jamaacaadka jiro oo dhami ahlu sunnaha ay necab yihiin waxaanay ku sheegeen ahlu ku qanjiidhiyaan magacyo cay ah waxaanay rabaan inay ka bedelaan magacii ahlu sunne ahlu sunnena magacoodii unbaa ka raacaya marka jadiidiye markuu leeyahay wuxuu u jeedaa ahlu iyo salafiyiinta siduu u dhigayana hadalkiisa ka caddahay mana aha kelmad cid kale lagu sheegay dadka ahluxaqa iyo salafiyiinta lagu sheegaa talow muxuu yidhi abu xaatim arraazi raximahullahu siduu saabuuni kaga soo hortay kitaabkiisa aynu sheegnay wuxuu yidhi calaamatu ahli lbidaci alwaqiicatu fii ahli اlafar calaamadda ahlulbidaca ka muuqata ee daahirkaahi waxay tahay buu yidhi lagu garanayaa inay caayaan ahlusunnaha وcalaamaة الزanاadiqة tasmiyatهum أهل الxadiiث الxashawiya زanاadiqadana waxa lagu gartaa buu yidhi inay ahlulxadiiثka ku magacaabaan xashawiya yuriiduuna bidalika ibطاaل الآaثaari taa waxay doonayaan markay samaynayaan in aaثaartii rasuulka sal الlahu عalيه wasalama iyo aaثaartii salafka ay ibطaaliyaan ay baabiyaan وcalaamaة الqadariyati tasmiyatهum أhل الsunaةi qadariyada calaamadoodana waxaa ka mid a ah inay ahlu sunnaha ku magacaabaan qaar mujbiraa ah oo jabriye ay ku sheegaan wa calaamatu ljahmiya tasmiyatuhum ahla sunnati mushabbiha jahmiyada calaamadeedana waa inay ahlu sunnaha ku sheegaan inay yihiin mushabbiha wa calaamatu araafidati raafidada calaamadeeda iyo tilmaantoodu waa tasmiyatuhum ahla alahari naabita wa naasiba ahlu inay ku sheegaan naabitiyo naasiba ayaa calaamadu ah qultu wakulu dalika arrintaas oo dhammina casabiyatun laa yalxaqu ahla sunnati ila ismun waaxid wahuwa asxaabu alxadiid arrimahaasoo dhani dhammaanteed waa casabiya ahlu sunnana ma raacayo magac quri mooyaane magacaasina waa asxaabu alxadiidi wuxuu ku tilmaamay kitaabkiisa caqiid salaf ee aynu sheegnay haddaba waxaynu leenahay calaamadda ictisaamka waxaa ka mid a ah iyo tabliiqiyiinta inay ahlu sunnaha ku sheegaan inay yihiin jadiidiya tabliiqiyiintu way ku sheegaan kuwooda kelmada jadiidiye karayaba intooda badan inaanay karin baa laga yaaba ama aanay garanayn nudqiga luqadda carabiga laakiin tabliiqiyiinta inta nudqi lehe kari karta luqadda carabiga jadiidiye salafiyiinta way ku sheegaan wax jadiid oo salafiyiintu ay la yimaadeen iyo wax ay soo darriyeen ma jirto mas'alada ay isweydiinta lihi waxay tihi haddaba ninkani akhtaa' buu galay maxay yihiineed hayseed sheegaysaa jawaabtuna waxay tahay ahda tobanuu galay amaba khaladaad aad u waaweyn oo tobanuu galay oo aan ka soo qoray shanta minid arrinta koowaad ee uu galay wuxuu yidhi asal waxa u ah in ahlu sunne loo nisbe sheegtiyo madhabka selafka haddana in yar kadib wuxuu yidhi kutubta daxaawididii waa sidee laydin dhigaa haddana in yar kadib wuxuu yidhi maaha waajibin cidba loo nisbe sheegto haddana wuxuu yidhi qofku keligiisa socon maayo haddana wuxuu yidhi cilmaaniyiintu way tandiimsan yihiin haddana wuxuu yidhi firaqa xaqa waxa ugu dhow ictisaamka waayo waa basharo way khaldami karaan way saxmi karaan haddana wuxuu yidhi jadiidiyada nimanka la yidhaahdo haddana wuxuu yidhi waynu simana cilmiga iyo caqiidada jadiidiyadiiyo inagu haddana wuxuu yidhi waxay ku dhisantay tacwadda jadiidiyada isagoo u jeeda taqliid xalaqaan ma dhaafaan dowladda wax kastay u nabadgeliyaan suufiyadoo kale weeyo haddii dacwadooda loo nabadgeliyo cid ma farafareeyaan waxay ka raali noqdaan gaalnimo kasta iyo ilxaad kasta haddana wuxuu yidhi al-shabaabka isshabbahaan tobanka qodob oo ay ka sii farcamayaan afar qodob oo kale sidaynu sheegnay markuu yidhi dacwatu mabniya ayuu qodobo kale hoos dhigay shan minid gudahood baanay ahayd intaasoo khalad goorta uu ku dhacay marka ugu horaysa haddaynu ka jawaabno shubhada ugu horaysa oo kollay xaq ah iyadoo isagu baatil u isticmaalaya wuxuu yidhi asal waxa u ah dadku inay u intisaabaan ahlusunnaha iyo ahlulxadiidka iyo madhabkii salafka waxaynu leenahay جزاك الله خيرا إن أردت خيرا إلهي أكابان مريو خير هداد لجيدي أصل وحا وهددك إن الله انتسابها للسنية سلفي النماء محاكو كلفي إن جماع أهل البدع أول آساسي سقاشنكي ددك إن أدوه يدم محاكو كلفي محاكو قاضي إلا وحلا قاتي قروح ملهي محاكو قاضي أو كفوغيو إلا هالكاكو قارسيي انت تنابها للسنة إن الله انتسابها أصل أصل كي محاكا سارو كا bixiyey ma asalkiibaa ku qaadi waayey ma asalkiibaa kugu filnaa waayey ma asalkiibaad adduunka weyday ma asalkiibaad ka weyday dan yar oo maslaxo iyo maal iyo waxaad cunto iyo waxaad cabto ma asalkiibaad ka weyday magac iyo maamuus iyo xushmad markaasaad meel kale ka raadisay waman yuhin illaahu famaa lahu min mukrim qofku ilaahay dulleeyaana heli maayo cid karaamaysa man kaana yuriidu alciza qofka sharaf rabana faina alcizata lilahi jamiica sharaf oo dhan waxay ku jirtaa ilaahay subxaanahu wa tacaala adeecitaanka la adeecayo isagiyo diintiisay u sugantay falilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin qof kastoo raba inuu hagaago iyo qof kastoo raba inuu tooso qof kastoo raba inuu saxmo iyo qof kastoo raba inuu noqdo qof dariiqii ilaahay ee uu yidhi rabbi jala wacala waana haadaa siraatii mustaqiiman fattabicuuhu inuu raaco qof kastoo raba qof kastoo raba naftiisa inuu badbaadiyo iyo qof kastoo raba ummadda inuu badbaadiyo qof kastoo kastoo raba cilmi inu sheego iyo qof kastoo raba inuu camal saalixa la yimaado falyatabic salaf baynu leenahay oo ha iska ilaaliyo jamaacaadka iyo firaqa loogu yeedhayo dadka asalka intisaabka dadku waa ahlu sunna inay u intisaabaan waxaan leenahay waa kelimatu xaqin uriida biha baailun waa kelimada xaq oo baail laga rabo baail sidee looga rabaa way iman doontaa arrinta labaad wuxuu yidhi waxaa laydiin dhigaa kitaabka alcaqiidatu alطaxaawiya waalcaqiidatu alwaasitiya kutubtaasaa laydiin dhigaa buu yidhi wuxuu u jeedaa isagu oo u duur xulayaa maadaamoo laydiin dhigo kitaabka alcaqiida alwaasiiya walcaqiida taxaawiya labadaa kitaab ayaa laydiin dhigaa maadaamoo labadaa kitaab laydiin dhigo wuxuu u jeedaa dee ahlu sunnaha waxba iskuma khilaafsanin waana masaladu soo taasiilinayo haddana isagiibaa khilaaf sugaya war ma riibadkaan riibadkii hayn mise anaan roorayn mise ribadkaan lagooganaan ruu sheegayn kitaabka caqiidat alwaasiiya iyo caqiida taxaawiya waa kutub fiican laakiin maxaa kuu diidey kutubulusuulna inaad ku dartid mise xasaasiyad baad ku leedihin kutubulusuul marka la soo qaado in ijtimaacu uu waajib yahay iyo in iftiraaqu uu bidco yahay marka la soo qaado ahlu sunnuhu inay yihiin kuwa soocanee ku soocan usuushaas usuushaasay ka mid tahay madaxda muslimiinta in la maqlo oo la ateeco wixii macruuf ah ma markaasa xasaasiyadeedu ka caamiya jamaacat lictisaamey maxaad u dhigi weydaan kutubulusuul usuul sunna limaam axmed maxaa idin diidey maxaa idin diiday kitaabu sunna lilberbahari maxaa idin diiday kutubta ahlu sunne ee lagu kala garto ahlu sunne iyo ahlulbidac lagu kala garto waata kale kitaabka alcaqiida taxaawiya soo ma ogid inay maaturiidiya sharaxday oo inay ashcariya sharaxday oo inay sharaxeen murjiyo moogtay amaba masaa'il badan lagu qabsaday taama la socotaa moogtahay mise alaaqiyatu taxaawiya waad sallimtaa wax kastoo ku jiro ku qoran ha noqdo xaqa ama ha noqdo waxaan xaq ahayne masaladaas waxayn leenahay taa iyadu waa mas'alo aan lagugu tabriirinahayn inaad noqoto mid ahlu sunno khilaafa intaad salafiinta khilaafto dariiqii xaqaa khilaafto inaad ahlu sunno khilaaftoad tidhaahdid taxaawiye waa sidiiyo andhiga idinkuna taxaawiye waa sida dhigtaan andhadaada hanaqaansiimaanku le haddaad bugto bukaankaaga meel la fadhiiso dhakhaatiirtuna gudaweeyan u tag dhakhaatiirtuna u ahlulbidaca ma dawayn karaan dhakhaatiirta adduunka joogo dhami caddada ku dhacday xanuunka ku dhacay wuxuunbaa ka dawayn kara ahlu sunnaha waxaanay ku dawayn kara ahlu sunnuhu imaa bilxujati waalisaan inay radiyaan wa imaa bisayf wasinaan iyo in la garaaco amaba ha noqdaan xilligay gaadhaysa in qoorta laga guro oo dadka ahlulbidaca khawaarijtoo kale dee cali bin abi aalib uu la dagaalamay wixii kitaabkii sunnaha khilaafiya dariiqii salafkana dee waxaa loogu yeedhayaa xaqoo hadday qaadin waayeen xaqii xoog baa lagu soo celiyey marka awood loo helo sidoo kale cumar bnu khadaab sabiiq waa kii garaacay sidaynoogu iman doonta ama aynu ku arki doonno muxaadaradeenna mowqifu ahli sunati waljamaca min ahli lbidac oo aynu mar dambe geli doonno biidni illahi tabaaraka wa tacaala marka waxay leenahay kitaabka taxaawiyada iyo kitaabka waasitiyada iyo kitaabu tawxiidkaba wax haddaad ka akhrido taasi kuu tabriirin mayso baabilka aan ku sheegi doono ama aan ka tilmaami doono jamaacat lictisaam inay dhex fadhido inay ku dhex raday iska dhex fadhidee baadilkay ku dhex raday kama saaraya kama bixinaya waa sadii taxaawiya bal waxa ka saaraya inay toobadii cilaansadaan wixii ay sameeyeen hore iyo wixii dambaba inay ka toobad keenaan waxaa kale uu yidhi laa yajibu calayka alintisaabu ilaa firqatin mucayana waajib kuguma aha inaad u abtirsato ama inaad u intisaabto ood raacdo koox gaari kuma saarna buu yidhi maanta waajib kuguma aha koox mucayana inaad u nisbo sheegato waajibkaguma jawaabtu waxay leenahay wuxuu u jeedaa marka hore ahlu sunnaha iyo salafiyiinta inaad u intisaabto tira salafi baana waajibkaguma aha haye kadibna wuxuu kula yimaadaanay waajib kugu ahayn dee keligaa ma socon kartid haye kadib maadaamood keligaa soconno gaaladiiba aanay keligood soconin hee gaalada aynu ka qiyaas qaadano ficilkooda oo keligeynaan soconin haye kadib maadaamaynu keligaas keligeen soconahayn cid waa inaynu raacno haye maadaamaynu cid raba inaynu raacno xaqiina aan laba garanahayn cid loo intistaabaana waajibba inaanay ahayn aynu ognahay aynu ictisaamka iska raacno iska soo gala halkan hadhowna ictisaamka maxaa dhex fadhiyaa waxaa dhex fadhiya mas baa dhex fadhiya abeesaan dhex fadhida hangarallaan dhex fadhiya hangaraarac baa dhex fadhiya balaayo iyo baasoo dhan baa dhex fadhida munkhaniqo iyo mawquudiyo mujaradiye natiixo kulli wuxuu way dhex fadhiyaan halkaasaa lagu leeyahy noogu soo gal si laguu cuno lagu qayno falaa xawla walaa quwata ilaa billah marka hore waxaan leenahay akhta'at istuka alxufra halkan waad ku khaldantay in cid loo intisaabo waajiba culammada sheegay waxaanaynu leenahay warna waxaad aaminsan tahay xaqii inuu qarsoomay war ma waxaad aaminsan tahay nebi moxamed sal allahu calayh wasalama saddex iyo toddobaatankii kooxeedoo uu sheegay ee labiyo toddobaatan ay haalikada ahaayeenna midhuu xaq ahaa midhkiinu inuu qarsoon yimaad aaminsan tahay mise bakoorada kugu dhacday iyo xanuunka kugu dhacay ee weliba qalbiga kaaga dhacay ee ku indhatiray ee xaqii kaa indhatiray ayaad rabtaa dadka inaad ku daarato ayaad rabtaa dadka inaad ku sadayso ma saasaad rabtaa jawaabtu waxay tahay wadaadow haddaad xanuunsatay waa lagu baraarujin doonaa haddaad xanuunsatay bal waxa lagugu baraarujin culimmadu waxay yidhaahdeen ashaykh ibnu baas raximah llahu tacaala ibnu baas waxaa lagu yidhi maa taquulu fii man tasama bisalafiyi walahari maxaad ka odhanaysaa qofka yidhi anuu salafi baan iyo ahari baana isku magacaabay baa weliba man intasaba lama odhan man tasamaa baa lagu yidhi ka isku magacaabay salafi iyo ahari maxaad umanayn baa lagu yidhi hal hiya taskiyatun ma isnadiifin iyo isdahirid ba ma taskiya taasi qaala wuxuu yidhi sheekhu idaa kaana saadiqan annahu ahari aw annahu salafi laa ba'sa hadduu run ka sheegayo inuu ahariya ama salafi dhib kuma jirto مثل ما كان السلف يقولون فلان سلفي فلان أثري سيدا يقولون جيرين بسلفكو فلان وا سلفي فلان وا أثري تاسو كلويان بوري تزكية لا بد منها وتزكية لقمر من بوري taskiyatun waajiba waa taskiyo waajiba buu yidhi raximah llahu tacaala muxaadarada magaceeda waxaa lahahdaa xaqu lmuslim sidoo kale muxaadaro daa'if lagu galay oo sheekh rabiic ibnu haadi almadkhali uu galay ayaa sheekh ibnu baas baa fadhiyey muxaadarada iyadoo cod ahaana waan dhegaystay sheekh ibnu baas markii sheekh rabiic uu dhammeeyey muxaadarada sheekh rabiic ibnu haadi almadkhali ayaa galay muxaadarada markii uu dhammeeyey sheekh rabiic ibnu baas baa tacqiibiyey ama ka daba muxaadarada wuxuu yidhi ibnu baas maa dakarahu fadiilatu sheykh rabiic can dacwati sheykh moxamed ibn cabdilwahaab raxmat ullahi tacaala calayhi huwa alxaqiiqa sheekh rabiic wuxuu sheegay ee dacwadda moxamed cabdilwahaab uu ka sheegay waa xaqiiqa buu yidhi فإن الله من على هذه البلاد بهذه الدعوة المباركة وهي دعوة سلفية إلهي وحو كقل ذيستي بويدي سيدة نبتة وحو كقل ذيستي وضن كان دعوة بركيسا wahiya dacwatun salafiya waana dacwad salafiya waa sheekh rabiic dacwadiisa haddee la soco wadaadow dacwad kale maa dacwaddu sheekh rabiic ku baaqi weeyaan dacwadda salafiyadii wahiya dacwatun salafiya laakiin shawaha acdaau hadihi dacwa laakiin sumcadii ka xumeeyeen cadowga ilaahay dacwaddan wa qaaluu waxay idhaahdeen alwahaabiya almubtadica waxay idhaahdeen waa wahaabiyadii ahlulbidaca ahaa sidaasay idhaahdeen allatii facalat wa facalat wahaabiyadaasoo samaysay oo samaysay wahum daalluuna almubtadicuun waana iyagu kuwa baadida ku sugan ee ahlulbidici waa iyaga buuhi kuwan salafiyada raba inay tashwiihiyaan ama sumcadda ay ka dilaan kuwa ahlulbidic ee lunsani waa iyaga buuhi sheekh ibnu baas raximahu allahu tacaala wahum maa bayna jaahil waxaanay u dhexeeyaan buuhi sheekhu mid jaahila kow aw man qallada jaahilan ama mid jaahil qalitay laba إما جاهل وإما مقلد جاهل وجاهل أما ومد جاهل مقلد كصدحانا ومتبع لهواه بيري ومد هوديس الراعي الذي يعصي الله على بصيرة كاسو إلهي كعاصية يسوى علم ولا سلفية هؤلاء يعداء الدعوة السلفية كواسي وكوة دعوة سلفية عدو قوة هؤلاء أعداء دعوة سلفية إما جاهل وإما مقلد لجاهل وإلا صاحب هواء ومن جاهل أما جاهل مقلد أما صاحب هواء متعصب لهواء وهودي سأتعصبيا يريد المآكل ودون يوحو وعلى شورده ويريد إرضاء الناس على حساب مأكله ama rabo dadka inuu ku raaligeliyo xisaabta cunitaankiisuu rabaa dadka inuu ku raaligeliyo wa hawaahu iyo hawadiisa nas'alu allaha alcaafiya ilaahay baynu weydiisanaynaa inuu ina caafiyo ee xagga adduunyahaaba inayna ilaaliyo ilaahba in weydiisanaynaay waxaan leenahay xasan caliyow ma ka nasaahantay masaladan ma ka beri tahay talow inaad ku doonayso salafiyadaad ka beri noqotay iyo salafiyada tacniyayso alma'aakil wa irdaa annaas cunitaan iyo dadka raalligelintooda ma ka nasahan tahay taas talow adigu uma malaynayo anu tuhmiyo qalbigaaga laakiin u dannigayga ilama aha waxaad salafiyada uga digtaan adiga saaxiibkaa faysal saaxiibka khadar iyo inta munkhaniqada kudaba cararaysa kula socota ee gacantooda isku dabay gacantooda isku dabeen u malayn maayo in aad uga bari noqoteen dariiqii salafka iyo hadigii salafka iyo culimmadii ahlu sunnaha ahaa ee jaamicatlmadiine idinku soo tacday inaad beri uga noqoteen manhajkoodii iyo caqiidadoodii iyo diintii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ee xaqa ahayd wallaahi u malayn maayo mana muuqato inta daahirka ah ilaa inaad doonaysaan shuba idinkuma furna ilaa inaad doonaysaan cid idin weynaysa iyo cid idin daba raxlaysa markaad ka weydeen salafiyiinta cid idin daba raxlaysa ee aad aragteen salafiyiintu inay yihiin muttabiciin laa muqalidiin dad kitaabkii sunnaha raacaya fahamkii salafka u fahmaya oo aan cid qallidan ahayn oo aan cid dabagel ahayn oo aan ahayn dad iska iska hamash ah markaad weydeen cidin daba cararta markaadn salafiintiinihiin dad mustaqiimiinoo toosano kitaabkii sunnaha ku baaqaya markaad weydeen cid idiin daba raxlaysaa ayaad tirahdeen inaga daay haddaba aynu doonanno cid aame ah ama cid aamo gacanta ku hayso layna daba yaaco culimo laynoo haysto salafiyiintuna ka yar iyo ka weynba cilmigay dalbaan salafiyiinta ka yar iyo ka weynba kitaabkii sunna ay fahmaan salafiyiinka ugu yar laa ka ugu weyni waxay doonayaan xaqa inay qaataan ay fahmaan laakiin waxaad rabtaan idinku xaq baatilna sintaan taasi markay salafiyiinta dhexdeeda idinku socon weyday ayaa tiraahdeen yaa inoogu dhow markaasaad tiraahdeen iisoo bura xaabada halka ugu dhow markaasaad xaabaysateen ilaa aad xaabaysateen waxaynu ognahay mhm. waayo jaamicadda jaamicat lmadiina waa jaamica salafiya wuxuu ibnu baasiri raximah llahu markuu ardayda qaar u dardaarmay jaamicatu lmadiina fataawadiisay ku sugantay mujallad koobaad safxadda sideed iyo sagaashan wuxuu yidhi ونوصيك بالالتحاق بالجامعة السلفية بالمدينة المنورة فهي جامعة سلفية تعلم طلابها عقيدة أهل السنة والجماعة جامعة المدينة تكبكو نكا ورددار مي أدقا وجامعة سلفية دور أردية برتا عقيدة دي سلف كي برتا بولي يا أهل السنة طريقو دي عقيدة دي سلف كقف جاهل كأهمته وتقرنيسا والقصابري سيدا هذا كلمة جاهل وهو mid markaa jaahilna muqalid ma tihid ka saddexaadu maa tahay mid kale ma tihid waxaa kale oo la weydiiyey lajnat daa'ima lilbuxuuth alcilmiyati waliftaa uriidu tafsiiran likalimati salaf waman hum salafiyuun waxaanu idin weydiinay inaad tafsiir noo saartaan kelimadda salaf salafiyiintuna waa ayo waxay yidhaahdeen culimmadaasi السلف هم أهل السنة والجماعة المتبعون لمحمد صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم إلى يوم القيامة ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وإلى هذين سلف كبر أهل السنه أهل السنه راعي النبي محمد يا صحابته رضوان الله عليهم يعدي ودود مرت إلى قيامها markii la weydiiyey nebiga sal allahu calay wasalamna wuxuu rasuulku yidhi firqatu naajiya waxa weeye cidda ku sugan waxaanuu ku suganaya asxaabtaydu ayuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam markaa saasay sheegeen culimmadaasina waxaa kaloo la weydiiyey lajnati daa'ima maa hiya salafiya wamaa ra'yukum fiiha salafiyadu waa ayo maxaad si ka odhan laydeen waxay yidhaahdeen alsalafiyatu nisbatun ila asalafi wasalafu hum saxaabatu rasuuli sal allahu calay wasalam waa'imat alhudaa صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى من أهل القرون الثلاثة الأولى وهذا هذا سلفية وعدة ونسبة شيء سلفك سلف كنا أصحاب رسولك يا أئمة هنون سنين صدح ذي قرني وجوه الرئي مرة كتر سنين ساصيت المامين كذبنا وحيدا أذين والسلفيون جمع سلفي نسبة إلى السلف سلفيون والسلف الجمعي وحانا يقول نسبة شيء سلفك وقد تقدم معناه هم الذين ساروا على منهاج السلف من اتباع الكتاب والسنة والدعوة إليهما sheekh moxamed ibnu saalix alcuthaymiin wuxuu yidhi sharax caqiidat alwasitiya ah, mujaladka waa safxadda saddexiyo konton ilaa afariyo konton yukhdiu man yaquul ina ahla sunnati waljamaaca alaaatun waxaa khaldamay buu yidhi cidda odhanaysa ahlusunna waljamaca waa saddex salafiyuuna wa ashcariyuuna wa maaturidiyuun salafiyiin iyo ashcariyo iyo maaturidiyo cidda odhanaysa taasaa khaldan buu yidhi sheekhu haye maaturidiye iyo ashaaciri salafiyiin soo gudageliyeen اعتصامنا وسيجيد عيد كدر إسانا ويخلدين فهذا خطأ تسوى خطأ نقول وحي لنا كيف يكون الجميع أهل السنة وهم مختلفون سيدود نموكر أن كل قول أهل السنة وإسكلافسا فماذا بعد الحق إلى الضلال حقا محاكا بين بعضها وكيف يكونون أهل السنة وكل واحد يرد على الآخر سيدود نقول أهل السنة يضع مدبك كريه ردين وحن سوق ذا قال لي قلبك أبرتها مركا مرأيو waxaan soo gudagelinayaa qodobka labaad ee uu odhanayo wadaadku innagu waynu simannay qodobku odhanaya wadaadku innaga iyo salafiyiintu caqiidadiiyo camalka waynu simanoo jamaacat lictisaam iyo salafiyiinta wax fara badan xagga caqiidada uma dhexeeyo taasaynu bartaa markaynu marina soo gudagelinna xagga caqiidada iyo cilmiga faafintiisa waynu ka simanna waynu isku dhowdhowna waxba iskuma dhaanno waxaynu leenahay siday suurtagal u tahay inay salafiyiin iyo xisbiyiin iswaafaqaan siday suurtagal u tahay iyadoo ay isradinayaan waa kow ibnu cuthaymiin ay ka dhagaysana wuxuu ku daro wuxuu yidhi ibnu cuthaymiin raximahu allahu tacaala haadaa laa yumkinu taas suurtagal maha buuhi ilaa idaa amkana aljamcu bayna diddayn ilaa inay suurtagal noqoto mooyaane buu yidhi laba iska soo horjeeda inay kulmaan fanacam wailaa fala laba shay biyoyadab hadday kulmaan way kulmi salafiyiin xisbiyiin haddii kalena taasi ma buu leeyahy mid ay suurtagaltay in la kulmiyo wailaa falaa shaka ana axadahum waxdahu huwa saaxibu sunna haddii ay saata aynu sheegno arrinta aynu qaadanay shaki waxaanay ku jirin in mid mid sunnadii ku sugan faman huwa waa keeka sunnada ku sugani alashcariya am almaturidiya am asalaiya saddexdani ma wada waafaqayaan xaqiiyo mid keliya xaqi waafaqsan buu yidhi sheekhu in la yidhaahdo salafiyiinta iyo maaturidiyada iyo ashaacirada kulli xaqi wada waafaqsan suurtagal maa buu yidhi saddexdan mid unbaa xaqi waafaqsan buu yidhi waa tee haddaba ta xaq waafaqsani saddexdan waa maaturidiyada ashcariyada ama salafiyada naquulu waxaan leenahay buri ibnu cuthaymiin من وافق السنة فهو صاحب السنة كي سنة وافقا وصاحب السنة ومن خالف السنة فليس صاحب السنة قفك السنة خلافان صاحب السنة معها فنحن نقول وحن لأني السلف هم أهل السنة والجماعة سلفك وأهل السنة والجماعة بويري لا يصدق الوصف على غيرهم أبدا صفدني كمد بوبس إيقمو يعني والكلمات تعتبر بمعانيها kelmadaha la odhanayana lama eegayo in lagu dhawaaqo layska qiiroodo la eegi maayo layska tuuro la eegi maayo layska yidhaahdo la eegi maayo sida xasan cali oo yidhaahdo hadallada la eegi maayo laakiin macaanidaa la eegayaa linandur kayfa nusami man khaalafa sunnatana sunna siday suurtagal u tahay bal aynu eegna buu yidhi siday u suurtagal tahay ku magacaawno cid ahlu khilaafsan ba ahlu laa yumkinu suurtagal baabuul wakayfa yumkinu an naquula can ثلاث طوائف مختلفة إنهم مجتمعون faina alijtimaac sidaynu odhan karnaa buu yidhi saddex kooxood oo iskhilaafsan ayaa kulansan sidaynu kulmin karnaa buu halkuu kulanku joogaa faahlu sunnati waljamaaca hum salafu muctaqadan ahlu sunna waljamaaca ayaa salafkii caqiida ahaan xata almutaakhir ilaa yowmi alqiyaamati ida kaana calaa ariiqi nebiy sal allahu alay wasalam waasxaabii fainahum salafi ilaa kuwa iman doona akhiru zamanka hadday dariiqii nebiga saxaabadiisa ku sugan yihiin waxaa lagu magacaabaya qofka dariiqii salafka raacaya salafi baa lagu magacaabaya buuhi ibnu cuthaymin ictisaami dee mu odhan xasanow halkaad ka keeni ictisaami ictisaami laguma odhan dee ictisaamku waa ahlulbidac waa khuraafaadlayaal waa ahluljahli waalaal iyaga saasaa lagaa odhanaya iyaga lama odhan waa dariiqii salafkay raacayne dariiqii salafkay marayaan halkaad kaga soo dari jalow mise digaxaad baad ku soo xaadi doontaasaad ku soo dir ahlu sunnaa balaynu eegno caqiida safariniya wuxuu ibnu cufaymiin ku yidhi wuxuu yidhi man hum ahlu lafar su-aashaasuu isweydiiyey ahluaharka waa aya buu yidhi kadib wuxuu yidhi hum aladiina ittabacuu alaahaar waa kuwa raadka gura ittabacuu alkitaaba wasunnata wa aqwaal asaxaabati radia allahu canhum kuwa raaca kitaabkii sunnaha iyo aqwaashii saxaabada raaca buu yidhi وهذا لا يتأتى في أي فرقة من الفرق إلا على السلفيين الذين التزموا ariiqa salaf taasina suurtagal kumaba aha buu ihi salafiyiinta mooyaane dadka salafka raaca hadda ma aha ictisaamiyiintii dadka ictisaamka raaca maaha mid lug jaban iyo mid lug qababa kuwa iska dabagala maaha waa salafiyiinta qaar baa odhan doona dee salafiyiinta u jeedaayo salafiyiinta waxa weeyaan salafiyiinta dee ibnu cuthaymiin iyo ibnu baas iyo kuwa weeyaane uma jeedo salafiyiinta dee sheekh rabiic iyo qolyahan kale iyo ciddii raacda dariiqooda uma jeede kuwa kale ujeeda salafiyiinta kale ujeeda walaa inu eegno itxaaful kiraam shariidka la yidhaahdo oo cunayse lagu duubay oo ay ku kulmeen cunayse sheekh ibnu cuthaymiin iyo sheekh rabiic ibnu haadi almadkhali salafiyada saxdii taytay aynu ibnu cuthaymiin weydiina haddana ibnu cuthaymiin wuxuu yidhi isagoo sheekh rabiic ammaanaya wejigiisa weliba إننا نحمد الله سبحانه وتعالى على أن يسر لأخينا الدكتور ربيع بن هادي المدخلي أن يزور هذه المنطقة حتى يعلم من يخفى عليه بعض الأمور أن أخانا وفقنا الله وإياه على جانب من من السلفية طريق السلف ولست أعني بالسلفية أن حزب قائم يباض لغيره من المسلمين لكني أريد بالسلفية أنه على طريق السلف في منهجه ولا سيما في تحقيق التوحيد ومنابذة من يباضه wuxuu yidhi ibnu cufaymiin ilaahay waxaynu ku mahadinaynaa koreeye oo xumaankana sahnaaye inuu u fududeeyo walaalkeen sheekh qabiic ibnu haadi lmadkhali inuu ina soo booqdo oo mandiqadan uu yimaado ilaa ay ogaadaan dadka arrimaha qaanay ka qarsoomaan inuu sheekh rabiic ilaahay isagaiyo annaga waxa waafajiye ku sugan yahay dhinac salafiyada ka mida salafiyadana waa dariiqii salafka salafiyadana uma jeedo in ay tahay xisbi muslimiinta ka soo horjeedo keligii iska taagan laakiin waxaan u jeedaa buu idhi salafiyada inay dariiqii salafka tahay manhajkoodii gaar ahaan buu yidhi sheekh rabiic tawxiidka siduu taxqiijiyey iyo cid kasta oo tawxiidka ka soo horjeeda siduu gaashaanka ugu daruuray maasha allah raxmatullaahi tacaala caleyh saasuu yidhi hmm. markaa xaggaad kaga soo dari doontaa digaxaalkanaad sideeta xaggaad la tegi doontaa markay culimmadii kuu diideen wanaadow waa inaad iska nasato oo aad toobad keento intaad maydhato isdejiso xisaabi naftaada intaan lagu xisaabin ogow xasan caliyo maalinta qiyaame ilaahay lagu soo hor istaajinayo ogow su'aalaha lagu weydiinayo inay ka mid tahay maada ajabtum almursaliin wacan cilmihi maada camila bih in lagu weydiinayo ogow magac iyo maamuus saldalad lagu siiyo ammaan lagu ammaano indhala'aanad aabbaha ku dabagasho wallaahi laa tanfacu kuma anfacayso maalinta qiyaame waajib bay tahay in salafka dariiqoodii la maraa oo loo nisbo sheegtaa waajib bay tahay sheekh fawsaan xafidahu allah waxaa la weydiiyey dadka qaar waxay odhanayaan baa la yidhi sheekh salafiyadu waa jamaaco jamaacaadka maanta jooga un la mid a waxay la xukuntun xukunka jamaacaadka ictisaamka soo gudageli tabliiqa soo gudageli jamaacaadka islaamiga jira unbay la mid tahay baa la yidhi maxaad kaga jawaabaysaan arrintaas ama sheegashada maxaad ku radinaysaan wuxuu llah الجماعة السلفية هي الجماعة التي على الحق جماعة سلفية اعتصامك ما هي سلفية وجماعة حق السجن وهي التي يجب الانتماء إليها وانتي واجبتين الله أبتر صدا حسن علي ورسموه هداد قالوا إذا جاهل كان نقطي إمك براء ودبها وقول نقن ها خلط كامر دماء كون نقن هداد تهيد قف أدون لقول سيام الأكو قادرين يا بم تاس أنا قم الشيقين واتي واجبتين الله نسبة شاكتو والعمل معها إن waalcamalu macaha in la shaqeeyo waalintisaabu ilayha iyo in loo abtirsado wamaa cadaaha min aljamaacaati wixii ka soo hadha salafiyada jamaacaadka ka mida ictisaamdha ama tabliiqdha ama wax doontodhao yajibu an laa tuctabara min jamaacaati dacwa liannaha mukhaalifa waxa waajiba inaan la odhan waa jamaaco dacwoba waa in la ydhaha waa mukhaalif waxay khilaafsantay dacwaddii ilaa ida ndammat ilaa haadihi aljamaacati asalafiya ilaa inay ku soo biiraan mooyaane ictisaamku ilaa ay toobad keenaan ooy magaca ictisaam ka toobad keenaan ooy caqiidada ictisaam ka toobad keenaan oo manhajkay qabteen baadilka ictisaam ka toobad keenaan oo tagfiirka muslimiinta ay ka toobad keenaan oo khuraafaadkii bidicaynu sheegi doonay ku jiraan ay ka toobad keenaan salafiyiin ma noqonayaan xaqna kuma taagna ilaa ay salafiyiinta ku soo biiraan oo ay ku toobad keenaan rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi amaa ida istamarat mukhaalifa falaa natabicuha hadday laakiin khilaafsanaatay khilaafka ku socoto raaci mine buu yidhi wa kayfa nattabicu firqatan tukhaalifu lijamaacati ahli sunnati wa hadi salaf saalix sidaynu u raacaynaa firqo khilaafsan ahlu sunniya hadyigii salafka ma khaalafa liljamacati salafiya fainahu mukhaalif limanhaji rasul sal allahu alay wasalam ciddii khilaafta jamaacada salafiyiinta waxay khilaafeen manhajkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam mukhaalif lima kaana calayhi rasuulu sal allahu alay slam asxaabu wuxuu khilaafsan yahay rasuulku wuxuu ku sugnaa iyo asxaabtiisa waxay ku sugnaayeen faqowlu lqaa'ili hadalkuu yidhi kii yidhi ina aljamaacata asalafiya waaxidatu min aljamaacaati alislaamiya salafiyiintu jamaacaadka islaamiga bay la mid yihiin qofkii yidhi haadaa qowlun halad waa hadal khalada buu yidhi lianna aljamaacata asalafiya hiya aljamaacatu alwaxiida allatii yajibu itibaacuhaa jamaacada salafiyiintu waa jamaacada keliyay waajibta waajibtay in la raaco maxaad kaga jawaabina cali warsamo ma aabbahay baa yidhi baad odhan doontaa isbaanlaangada yidhi baad odhan doontaa waajib maaha sheekh fawseen saasuu yidhi culimahana sunna saasay yidhahdeen marka ayaa kugu soo yidhi adiga waajib maaha ma isbaanlaangadaa kugu soo yidhi mise aabbaha baa kugu soo yidhi والسير على منهجها إن منهج كذي لقصعده والانضمام إليها هي إن لو بيرو والانضمام إليها إن لو بيرو والجهاد معها إن للجهاد والجهاد كي يقل الراعو إن ربك على ما هو إن يقل الراعو لأنها الجماعة الأصيلة والجماعة دي أصل كاهيد وما عدها فهي جماعة اصطلاحية جماعة دي أصل كاهيد وهي جماعات كسهرانا وجماعة اصطلاحية بوري تضع لها منهجا اصطلاحيا أو منهج اصطلاحي دقتي فما عدا الجماعة السلفية فإنه لا يجوز للمسلم أن ينضم إليه وحي كسهر جماعة السلفية وحآن البنان قفك مسلم كاين jamaacat ictisaam in lagu biira waa xaaraan jamaacat tabliiq in lagu biira waa xaaraan jamaacaadko dhan lagu biira ma banaana jamaacada salafiyada mooyaane saasuu guri sheekh fawsaan maxaad kaga jawaabi talow liannahu mukhaalifun waayo waxay khilaafsan jamaacadii salafiyada xaqii fahal yardaa insaanu an yandama ila almukhaalifiin qof miyuu raalli ka noqonaya inuu raaco cid mukhaalifiina laa yardaa bi hada muslimuun qof muslimi taa ka raalli noqon maayo arasuulu sal allahu calay wasalam yaquulu rasuulku wuxuu leeyahay calaykum bisunnatii sunnadeeda qabsadon ku dhega wa sunnati alkhulafaa'i araashidiin almahdiyiin min bacdi iyo sunnadii kuwii afartii la hanuuniyey dabaday waa abubakar iyo cumar iyo cumaan iyo caliye wayaquulu wuxuu leeyahy rasuulku oo kale can firqati naajiya firqati naajiya wuxuu ka leeyahay man kaana calaa mili ma ana calayhi alyowm asxaabi anigii asxaabtaydu waxaan ku sugannay cidda ku sugan maa saxa tarju najaata walam tasluk masaalikaa ina asafiinata laa tajri cala yabasi waxaad rajaynaysa inaad badbaado waddadii badbaadadana mari maysid safiinada iyo doonidu kuma socoto biri kuma dul socoto inacali warsamow diri baad ku dul wadaa dooni kuma dul soconayso doonidaadu diri kuma soconayso waxay ku soconaysaa meel biyele meel biyele kula dhacman ku odhan lahaa alajwibatu almufiida can asilati almanaahij aljadiida safxadda boqol iyo labaiyo afartan ilaa boqol iyo saddex iyo afartan saasuu ku yidhi sheekh fawsaan xafidahu allahu tacaala